alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma callamtana wacallimna ma yanfacuna wazidna cilma qaala alimaam abulxusein muslim bn xajaaj bn muslim alqushayriy naysaburi raximah llah xadaana ibraahim cafwan xadaanii zuhayr bnu xarbi buu ku yidhi maanta sanadkan muslim wuxuu ka bilaabay zuhayr baa sheekhiisii ah laakiin muslim baa laga hormaray sanad baa ka hormaray fii baabi alimaam junnatun yuqaatalu bihi min waraa man yuqaatilu oo yuqaatalu bihi junnatun yuqaatilu bihi man waraa'ihi yuqaatalu bihi min waraa'ihi ويتقي به من وراءه جنة gaashaan weeyaanoo yuqaatalu waa la dagaalamayaa bihi asaga amarkiisaa lagu dagaalami min waraa'ihi baa lagu dagaalamayaa gadaashiisa wayattaqii bihi waxaana isku difaacayo oo isku dhowraaya dadka ka dambeeya yuqaatalu iyo yutaqaa labadana waad dhihi kartaa xadiidka soo socdoona uu fasiri doonaa qaala xadaanaa ibraahim can muslim ibraahim ibnu muxamed ibnu sufyaan abu isxaaq naysaburi tilmiidu muslim raawiyat aljaamic jaamica ama raawi ljaamic raawigii jaamican saxiixaa wariyey weeye muqadimada laga soo bilaabay ilaa nihaayat alkitaab ninkaas weeye ibraahiimkan marra waxaan soo marraa isagoo dhahaya abuu isxaaq oo kunyadiisa sheegaya maantana magaciisii buu sheegay oo muhmal ah oon aabbihiis la raacinin iyo nisbadiisii midnaba muhmal baa la yidhaahdaa taa horena kunyay ahayd mubhamna waa jira asaguna marka kunya iyo mubham iyo muhmal iyo laqab intaba waa waa ku imaadaan asaaniiddu mubhamku waa sida in la yidhahda rajul iyo imraa mubham la yidhahdaa ibraahim iyo moxamed in la dhahaana waa se muhmal magac keligii weeyaan oo u baahan in la ogaado man huwa abu isxaaqna waa kunyadiisii waa muxamed waa ibraahim binu muxamed bnu sufyaan naysaabuuri way sida sheekhiisa oo kale can muslim buu ka wariyey muslimka garatay marka waa abulxusein muslim ibnu xajaaj musanifkii weeye kitaabka lahaa ee lifay xadaanii zuhayr waa zuhayr binu xarbigii mar badan sanadka sheekha uu ku bilaaban jiray abu khaytama marka wuxuu ka mid yahay sanadkan iyo dariiqan min waa waaxid min alaaثati طuruqin rawaa ibraahim can muslim can ariiqi ijaaza saddex ariiq oo waxaa jirtaa ibraahim uu sheekhiisa muslim kaga wariya kitaabkan ijaaza isaga uuna ka maqal lam yasmac minhu qiraa'a akhrinuu sheekha akhriyay ama asimac min lafdi sheekh simac lafdiga sheekh oo la dhagaysto kagamuna maqal ee wuxuu kaga maqlay ijaaza saddexdaa xadiid oo kitaabka ka mid ah kanaa marka kii u horreeyey ah intii horeen soo maraynana waxay ahaayeen abu isxaaq uu dhahaya meelaha qaar waxay ahayd masalada la yidhaahdo sanad caali ah oo uu sheekhiisii kaannahu saafaxa sheekhiisii kaga maarata garab istaagay laakiin xadiidku wuxuuna ahaa uun xadiid mutaabacaad ku imaanaya inta badan laakiin midkan maanta waxaa weeyaan ijaazo waaye ah. qaala xadaanaa ibraahim can muslim qaala xadaanii zuhayr binu xarbin abu khayama qaala abuu khayama wuxuu yidhi xadaanaa shabaaba shabaabata ibnu sawaar can warqaa warqaa ibnu cumar ibnu kulayb can abi zinaad cabdullaahi ibnu dakwaan can alacraj cabdiraxmaan ibnu hurmus intaba hadda waa muhmal weeyaan magacyahoodii buu sheegay shabaaba ibnu sawaar warqaa ibnu cumar abuzinad waa kunya iyadoo cabdulaahi ibnu dakwaan buu mashhuur ku yahay yaa magaciisa ah mashhuurun bikunyatihi acrajna mashhuurun bilaqabihi cabdiraxmaan ibnu hurmuz alacraj almadani abu muxamed can abi hurayrata cabdiraxmaan bnu sakhr addawsi radia allahu canhu wa ardaah can اnabiyi sala اllahu alayh waalih wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi inama alimaamu imaamku waxaa weeyaan un junnatun gaashaan yuqaatalu waa la dagaalamaa min waraa'ihi gadaashiisa wayutaqaa bihi waa laysku ilaaliyaa marka waxaa weeyaan inama alimaamu junna ay kaljunna sida gaashaanka oo kale wey waxaa la yaqaanaa bahal gaashaan ilaa jiri jiray oo leebta iyo seefaha iyo waxaa layskaga dhigi jiray hadda waxaa weeye duruuc bay sameeyey bacyaal jaakeed oo hubka layskaga difaacay xidhaan askartu marka sida gaashaanka oo kale layskaga dhigo leebka yaa imaamkana ama ninka madaxda ummadda u ahna isaguna ummaddii shacabkiibuu gaashaan u yahay wax allaala wixii dhibaato ahoo soo gaari laheyd oo ka soo gaari lahayd dowladdaa uu maamulo wixii aan ahayn oo khaarij ah ayuu u taagan yahay siyaasaadkoodii buu maaraynayaa silmi iyo xarbi baa isagaa u taagan wax allaala wixii maslaxadooda ay tahay buu marinayaa oo ku dhaqaayaa oo ku maamulayaa marka shacabku waxay mar walbaba hoos fadhiyaan oo gaashaan u ah oo difaacaya imaamkooda iyo ninka madaxda u ah haddii ayaga dhexdooda noqotona isagaasa gaashaan u ahoo dadkaasi inay isdulmiyaan isku xadgudbaan dhibaato isku geystaan iyo umuurahoodii iyo maarayntii shu'uuntoodii gudaha ahayd imaamkaasaa loo hoos fadhiyaa oo gaashaan u ah oo difaacaya yuqaatalu min waraa'ihi waa la dagaalami markii dagaal imaatana min waraa'ihi gadaashiisaa la dagaalami ay min waraa'i ra'yihi wa amrihi amarkiisa iyo ra'yigiisa yaa laga daba dagaalayaa wixii isaga ra'yigiisa ayaa lagu dagaalami oo isagaa hadday noqoto dagaal hala iclaamiyo iclaamini hadday noqoto silmiya iyo nabad hala qaatana isagaa looga dambaynaya min waraa'idaa marka waxaa weeyaan ma aha waraaha inuu ninkii madaxdaha safka hore intuu galo dadka kalena ay ka dambaynayaan dagaalka ma aha bale in ama la garab socdo weliba inuu gadaal ahaado oo la ilaaliyo oo la difaaco oo haddii uu asaga jabo oo dhinto oo la dilo inta badan shacabka iyo dowladdaasi ummadda waa isku daadanaysaa marka looma jeeda sidan iyada marka lama wado min waraa'idaas waxa weeye haddaan waraadii bimacnaa khalfi aan dhahno waa waraa'a ra'yihi wa amrihi wey ayaa lagu dagaalamaya ama min waraa'ihidaasi maanta bimacna alamaam wey oo way dhacdaa wa kaana waraaahu malikun qur-aanka kariimka waraa'ahum bimacna alamaam horta yuqaatalu waa la dagaalami min waraa'ihi hortiisaa la dagaalami markuu awaamirta bixiyo amarkiisaasaa la fulin waa lagu dhaxayaa wayutaqaa bihi waa laysku ilaaliyaa waa laysku dhowraa yutaqaa bihi asagaa laysku ilaalinayaa oo wixii ku soo gaari lahaa asagiibaa gaashaan ku ah oo taladii iyo amarkii iyo difaaciiba asagaa maaraynaya oo maamulaya fa in amara ninka madaxda muslimiinta ah in amara hadduu amro bitaqwa allahi ilaahay ka baqitaankiisa iyo cabsidiisa caza wajal wa cadaaladna uu sameeyo oo si xaqa wax ku maamulo kaana lahu waxaa u sugnaaday bidaalika cadaaladdaa iyo taqwadaasi ajru ajir buu ka helayaa wain yaamurhu bikayrihi hadduuse amro waxaa isaga cadaaladdaa lasoo sheegay kayrkeed oo aan jawr iyo dulmi hadduu wax ku amrana kaana calayhi korkiisa waxaa ahaaday minhu kaana calayhi min alimi ithmiga iyo dembiga xaggiisa ayuu ahaaday kaana waxaa ahaaday calayhi korkiisa minhu ay min alimi wixii dembi ah oo sabab u ahaa isaga isagu soo gaarayaan saas weeyaan marka xilkii iyo culayskao dhama baa yahay hadduu hagaagana ajir iyo wanaag iyo cadaaladda wuxuu ku helaya hooska ilahay inuu harsado haddii kalena dee waa soo marray xadiis aad iyo aad u adkaynaysa oga hadlaysa imaamka jaa'irka ee daalimka ah ama ninka madaxda ee jaa'irka ah imaam baa la yidhahdaa imaamka salaadda magaa keliyae waa madaxdii waxa laga hadlaayo baabul amri walbuwafaa waxaa lais amrayaa in la oofiyo bibaycati alkhulafaa khulafada baycadooda alwal falwal say u kala horeeyaan hadba midba midku ka horeeya yacni haddii nin madaxa uu muslimiintu ay doortaan ninka asaga ah baa la rabaa in laga dambeeyo oo maamulkiisii la adeeco hadduu mid ka daba yimaado oo ku qabsado midka asagaa ah lama adeecayo bale waa la qaban hadduu qabsoomi waayadana waxaa bannaan in la dilo buu nabiga alai salaam ha la dila buyiri se fawdaan u imaanin ilan laba nin madax kama noqon karaan hal meelah oo maamulkii islama qabsan karaan fawdaa imaanaysa iyo fadqalallo iyo khilaaf iyo burbur baa dhacaaya saa darteed midka u horreeya ee u soo hormaray xataa hadduu yahay mid aan ahayn midkan kale uu ka hooseeya hadduu yahay midkaa hore unbaa la hormarinaya kaa horaa la hormarinaya ka dambena waxaa la leeyahay joog xadaanaa moxamed binu bashaar bin daar qaala xadaanaa moxamed binu jacfar gundar qaala xadaanaa shucbat bnu lxajaaj can furaat alghazaaz can abi xaazim salmaan alashjaci qaala salmaan wuxuu yidhi abi xaazim qaacadtu waxaan la fadhiistay abaa hurayra khamsa siniin shan sanaan la fadhiyey oon macnaha u ahaa arday daalib ah multasim ah oon wax ka baranayay fa samictuhu waxaan ka maqlay yuxadidu asagoo ka warrami can ilnabiyi sala allahu calayh waaalih wasalam oo qaala yidhi kaanat banuu israa'iil reer banuu israa'iil waxay ahaayeen tasuusuhum alambiyaa'u ambiyadaa maamuli jirtay ambiyada yaa siyaasadooda u taagnaa tasuusuhum min saasa yasuusu siyaasatan tasuusuhum alambiyaa ambiyada ayaa siyaasadeen jirtay macnaha waxaa laga wadaa siyaasadan laga hadlaayo ee dadku in badan ay iska isticmaalaan fii kayri maxallihaa meesheedii meel aan ahayn ay mariyaan lafdii waxaa weeyaan sharci ah waa lafdi wanaag iyo ammaan keena ee ma aha sida hadda khaldane loo isticmaalo ma aha laka xadiidkeeda waa kan siyaasad inay jirto wa min hunaa siyaasadda waxay ka mid tahay diinta ayay ka mid tahay qofkii kala fasliya oo siyaasad iyo diin kala fasliya qofka asaga waxaa weeyaan waa qof daal mudil ah qof dhumay weeyaan qasulfikrigiina ku dhacay baadiyoobay buu noqonayaa ambiyadu shaqadooda maxay ahayd tasuusuhum alambiyaa dadkaas banu israa'iila ah, ambiyadii loo soo dilaayay laga soo bilaabay nebiyullaahi yacquub oo israa'iilka laftirkiisa waa asagae ilaa kii u dambeeyey ciisa calayhi salaam ambiyo aad u fara badan bay ahaayeen kaanat banuu israa'iil tasuusu lambiyaa ambiyada ayaa maamuli jiray siyaasaddu waxaa weeyaan alqiyaam bimasaalixi araciya waa wadar'i bimafaasidii dar'u lmafaasidi canhum masaalixda iyo wanaagga raciyada in loo qumo oo loo istaago wixii mafaasid ahna laga dhowro ayaa siyaasad la yidhahdaa ma aha afminshaarnimo iyo demdam ma aha ma aha ballamo la qaadoo laga baxo ma aha been dadka loo sheego ma aha in xaqdarro lagu wax lagu maamulo ma aha ma aha ee waxaa weeyaan dariiqaasi qofkii qaada dariiq wanaagsan buu qaaday dariiqii ambiyada oo ahayd inay raciyada maslaxadooda u taagan yihiin oy wax walba ka hormarinayaan dadka ay madaxda u yihiin masaalixdooda ay u taagan yihiin mafaasid iyo dhibaatadoodana ay gaashaan u yihiin oy dadka ka difaacayaan kaanat banuu israa'iil tasuusuhum alambiyaa minsaasa alfaras baa laga keenay faraska oo loo xaluuleeyo oo loo alaabeeyo oo la ogaado oo la dhowro ayaa laga keenay dayib kulamaa halaka nabiyun mar allaala markuu nebi halaagsamoo dhinto halaka waa la dhihi karaa qof wanaagsan xataa kulamaa halaka nabiyun markuu nabi dhintaba khalafahu nabiyu nabi baa ka khaliif noqonaya oo ka daba imaanaya ah, ambiyadii nabigii tagba nabi baa ka daba imaanaya ah, wa inahu shaniya laa nabiya bacdi hadday ambiyadii banu israa'iil sa ahaan jireen oo nabi markuu tagaba wixii imaaday ee u baahan in la hagaajiyo nabi loo soo diri jiray inahu laa nabiya bacdi aniga nabiga iga dambeeya ma laha buu nabiga calayhi salaam oo gadaashay intuu imaado umuurtii iyo mujtamaca siyaasadiisii u istaagi oo maamuli wasatakuunu waxaa ahaan doonta laakiin meesha nabiyaasha khulafaaun khulafa ahaan doonta fatakfuru way badan doontaa dad madaxa oo maamulkii la wareega oo muslimiintii maamulaa imaan doontuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam khulafadu dadkii wanaagsanaa waa lagu tilmaamaa ee ku maamulayay calaa minhaaji nabiyi sala allahu calayh wasalam waddadii nabiga ku maamulayay iyo kuwo iyaguna wanaag iyo xumaan intabalana way dhaceen gadaal damba ka yimid oo umare lagu magacaabay qaaluu waxay dhaheen saxaabadu famaa ta'murunaa haddii ay badan doonaan dadka madaxda ee kaa dambeeya nabi allow famaa ta'murunaa maxaadna amraysaa qaala nabigu wuxuu yidhi fuu oofiya oo ka soo baxoo adeeca bibaycati alawali midka hore baycadiisa iyo heshiiskiisa falwal hadba midka ka horreeya hadba midka ka horreeya alawal falawal macnaa waxaa weeyaan midba midka ka horeeya ko hadduu soo hormaro oo ahlulxalli waalcaqdi ummaddu ay qaataan oo raacaan ka gadaal ka yimid ee dockayeerka ah ee buuqiyo bulaanka fuwada eele anigana waxaan rabaa in meesha aan ku fadhiisto wixii oo kii meesha ay shaqadii ay socoto kaa asagaa wuxuu nabigu calayh salaam wuxuu yidhi dheg ha u dhigina kii horuun oofiya ka madkaasi madaxda ah ee kursigaa jooga ee ummadda hogaaminaya ballantiisa iyo cahdigaad la gasheen oofiya oo ha ku fallaagoobina waacduuhum siiya xaqahum xaqoodana siiya wixii xuquuq iyo waajibaad iyo awaamir oy fuliye ayna sheegeen fulintoodana yeela samcan wa daacan dhaha haddiina macsiyo ahayn baan soo marray wixii macsiyo aan ahayn oo dembi ilaahay laga gala aan ahayn oo dhanba ku addeeca fa ina allaha ilaahay baa saa'ilhum ayaga weydiin doona cama starcaahum wuxuu ka raaci dalbay wuxuu raaciyey oo ayaga madaxda la amray inay ilaaliyaan oo xuquuqdaad ku laheedeena ilaahay ayaga weydiin doona iskuma xidhna marka iskuma xidhna maaha laba shay oo laisku dhigi oo hadday hagaagaanna waan u hagaagi hadday hallaabaan leexdaanna waan ka leexan oo waan mucaaradi sharcigeena ma ogola totali ma ogola sharcigeena wuxuu ogol yahay naseexo iyo bayaanulxaqi iyo wixii xumaan ay sameeyaan oo la inkiro laakiin in laga baxo khuruuj la sameeyo oo fallaaga la noqdo waa fikirka iyo dhaqanka khawaarijta waaye madaxda iyo maamulka ummadda marka ay leedahay amniga iyo nabadgelyada ay ku hoos nool yihiin qolo intay istaagtay inay ka dhexbaxdo mucaarado oy bannaanka istuurto khalkhal iyo khilaaf keento kuwa ayagaa shareecadeenna maba qabtaba sideedaba waxaa la yidhi acduuhum xaqahum xaqooda siiya kiinnii soomaha aad ku lahaydeen fa ina allaha saa'iluhum cama starcaahum wuxuu ilaahay ka dalbay inay raacaan oo u raaciyey allah weydiin doona qiyaamaha oo su'aal weydiin doona hadduu khaash yahay oo khiyaamayna ma soo maray inuuna jannada la gelaynin hadduu caadil yahayna wuxuu harsanba hooska ilaahay subxaana wa tacaala labadaa wadday kala qaadi doonaan madaxdu ee idinka waajibkiina guto oo tiinna ka soo baxa qaala xadaanaa abubakr bin abi shayba wacabdullaahi bnu baraad alashcari qaalaa waxay yidhahdeen xadaanaa cabdullaahi bnu idriis alawdi can alxasan ibni furaatin can abiih ilfuraat alqazaaz bi hada alisnaad milah xadiidka aan soo maray oo kale shacub binu xajaaj ayaa la mutaabicinayaayo alxasan binu furaad baa mutaabicinaya qaala xadaana abu bakr bn abi shaybata qaala xadaana abulaxwas salaam ibnu sulaym alxanafi wawakiicun wakiic ibnu jaraaxa ibnu maliix ruaasi xaa waxadaanii abu saciid alashaju cabdullaahi alashaj wuxuu ka mid yahay axadu tisca sagaalkii buu ka mid yahay sagaalkii sheekh ee a'immada lixda ah ee ummahaatu sitada la yidhahdo kutubtaas iskale sheekhaha u ahaa toosna uga wada ugu akhriyay waxay oga maqleen mubaasharatan biduuni waasita abu saciid ashaju baa ka mida qaala xadaanaa wakiic ibnu jaraax xaw xadaanaa abu kurayb maxamed bnu اlcalaa isaguna waa sagaalku ku jira wabnu numayr qaala moxamed bnu cabdilaahi qaala xadaanaa abu mucaawiya alwadax ibnu cabdilah alyashkuri xaw xadaanaa isxaaq bnu ibraahim alxandali wacaliy bnu khashrab qaala waxay yidhahdeen ahbaranaa ciise bnu yoonos ibn abi isxaaq asabeeci kulluhum can alacmash bay ka wariyeen xaa waxadaanaa cuثmaan bn abi shaybata walafdu lah qala xadaana jariir ibn cabdilxamiid adabiy qaala adlabiyu qaala can alacmash sulaymaan bn mihraan alkahili can zayd ibn wahbin can cabdillaahi ibni mascuudin radia allahu canhu alhudali qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabiga wuxuu yidhi inahaa qise eh satakuunu waxaa imaan doonto ahaan doonto bacdii gadaasheeda aharatu ma ahaan doonto ahara aharadu waxaa weeyaan xuquuqdii la wada lahaa ee dadku ka wada dhexeeyey ee mushtarag ahaa oo dad lagu khaas yeelo ayaa waxaa la dhahaa athara ikhtisaasu lmushtarak wixii mushtarag ahaa oo dad gaar ay u qaataan baa ahara la dhahaa oo farqi baa u dhexeeya bayn alathara wa bayn aliithaar farqi iska soo horjeeda muqaabil cagsi bay isku yihiin alathara waaliithaar iithaarku waa maxmuud atharaduna waa madmuum lama ogolo atharadu maxaa la ogolaya oo la jeceliya iithaar iithaarku waa wax quud inaad waxaadii adi u baahneed eed laheed aad quudhood walaalkaa siiso wayu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa taas waa ammaanoo waa wanaagsantaha waa khislo wanaagsan oo keenaysa qofka inuu maradu shuxi ka caafimaadsan yahay laakiin aharadu waxa weeyaan wax ummadda ay kula lahayd inaad maaragtay isku gooni yeesho dadkii kalena u diiddo kuwa gaarsiisa kuwana u diiddo taasaa athara la dhahaa waa ka digay nabiga calayhi salaam wuxuuna yidhi wayna dhici doontaa xilligii nabiga ma jirin calayhi salaam si cadaalada wax ku socday saxaabada khulafaau raashiduun kadalika sidaasay ahayd innaha satakuunu waxaa imaan doonta ahaan doonta bacdii gadaasheeda atharatun wax u gaar noqosho oo wax la gaar noqosho wax lala gaar noqdo wa umuuru umuur baa imaan doona tunkiruunaha aad inkiri doontaan ood la yaabi doontaan qaaluu waxay dhaheen saxaabadu yaa rasuula allah kayfa ta'muru seedna amri man seed amri qofkii adraka soo gaaro mina naga mida daalika atharada iyo umuurulmunkaraadka waxaa ninkii soo gaara maxaad kula talinaysaa nabi allow saxaabadu way foojignaayeen mar walbaba taxadarka xaggiisii jireen waxaan hadduu dhaco maxaad kaga bixi kartaa waa inaad haysato diyaarsato shar hadduu imaado seed kaga dabaalan iyo maxaad kaga baxsani ayay saxaabadu sii weydiin jireen maad kayfa taamuru man adraka mina dalik qofkii nagamidaho soo gaara arrinkaasi qaala nabigu wuxuu yidhi tu'adduuna waxaad gudanaysaan alxaq aladii xaqii calaykum korkiinna ahaaday wixii xaqoo korkiinna saaran oo samci iyo daaco ah iyo awaamirtiinii ood fulisaan madaxdiinnii ah arrintaa ayada ahaad fulinaysaan watas'aluuna allaha ilaahay baad weydiisanaysaan alladii wixii xuquuqa oo lakum idinka aad leedihiin ilaahay weydiista inuu ilaahay iniga soo qaado madaxda ood iskaga ducaysaan oo ilaahayna baridaan taa iska sameeya haddaad isku taagto dhib baa imaan dhileenay walidaalika salafu saalix waxaa laga wariyey axmed iyo fudayl ibnu ciyaad iyo intaba waa la dhahaaye inay yidhaahdeen haddaan ogahay duca ilaahay iga aqbalayo oo mustajaabo ahoo maqbuul ahoo ilaahay iga aqbalayo aan damaano u haysta haddaan ogaan lahaa waxaan yeeli lahaa buy dadka madaxda ah dadka madaxdaan u ducayn lahaa ducada a duca layga aqbalay hadday jiri lahayd <clears throat> madaxdaan u ducayn lahaa marka waana masalada naga maqan bay ka mid tahay xamaasada iyo carada iyo anaaniyada nagu badan kaasaa nagu badan inaan u duceyno dadku inta badan ma xasuustaan marka in madaxda loo duceeyo lodha ilaah madaxda noo hagaaji beerkooda ilaah burcad noo mari ilaahayow naxariis racyadooda iyo shacabkooda qalbigooda u geli ilaaha kuwa cuduula nooga caadiliina nooga dhig aamiin la wada yidhaahdo haddaba aamiin dhaha ilaahu nooga dhig bismi illahi raxmaan raxiim ayib qaala xadaثna zuhayr bnu xarb abu khayhama waisxaaq bn ibraahim alxandari qaala wuxuu yidhi isxaaq isagu ahbaranaa waqaala zuhayr xadaanaa jariir bn cabdilxamiidin can lacmash can zayd bin wahbin can cabdiraxmaan bin cabdirabi lkacba qaala wuxuu yidhi dakhaltu lmasjida baan galay faidaa cabdulaahi bnu camr ibnu caas cabdullaahi bnu camr bnu caas asahmi radi allaahu canhumaa isagiiyo aabbihii camar binu caas laba saxaabi bay ahaayeen caas ibnu waa'il bay ku abtirsadaa ninkii dhibka badnaa iyaguna dadkaa qiimaha badan bay noqdeen qofka inuuna waxba dhaawac ku noqonaynin usuushiisii ama furuucdiisii hadday hallowdo isagoona uu mustaqiim toosan yahay naftiisaas unbaa la weydiinayaa marka nasab xunna layskuma caayo nasab wanaagsanna laguma faano waa qof walba iyo camalkiis waa saxaabi cabdullaahi abiina waa camar binu caas oo saxaabigii ahaa saaxiibulfutuuxu masar caas binu waa'ilo waxaa dhalay afara'ayta aladii kafara biaayaatina ay ku soo degtay malcuunaha ayaa dhalay laakiin yukhriju alxaya min almayiti wa yukhriju almayit min alxay weeyaan oo wax bakti oo dhintay buu ilahay wax nool ka soo saaraa marka cabdullaahi bnu camar binu caas baa wuxuu leeyahay dakhaltu almasjida baan soo galay waa cabdiraxmaan bin cabdirabi alkacba almasjida faidaa cabdullaahi binu cabdiraxmaan cabdullaahi binu camar binu caas baa jaalisun fii dilli alkacba garabta masaajidka marka waa masjid alxaraam masjid ulxaraam buu soo galay kacbada maka ku yaalla waxaan arkay cabdullaahi oo fadhiya fii dilli alkacba kacbada hooskeeda waannaasu dadkuna mujtamicuuna calayhi ay ku aruursan yihiin oo ku soo aruureen fa ataytuhu markaasaan u imaaday dadkii meesha fadhiyay bal xalqadan adna ka qayb gal oo bal waxa la akhrinaya wax ka dhagayso fa jalastu ilayhi waa la fadhiistay xalqadiisii cabdullaahi bni camar fa qaala wuxuu yidhi kunnaa maca rasuuliillaah hadalkan ka soo gaadhay wuxuu leeyahy wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam baan la joognay fii safarin safar fa waxaan degnay manzilan manzil iyo meel baan degnay safar haddii la yahay meel baa la yardegi waa lagu nasan waxbaa lagu karsan waa laga guuri fanazalnaa manzilan baan degnay fa minaa waxaa naga mid ahaa haddaan degnay oo galabna la joogo man baa naga mid ahaa yuslixu hagaajisanaya khiba'ahu teendhadiis teendhooyin baa la wataa jiraa la dhihi jiray reebaadihii hore diray dhihi jireen yacni si rasmiga looma degaayo xogo waa teendhada iyo wixii markaasi laisku dhadhawjin karo caawa la baryi karo ayaa la samaystaa dadkii marka qaar teendhadoodii hagaajista ayaa naga mid ahaa wa minaa waxaa kaloo naga mida man dad yantadilu toog dhisanaya qaarkaanana toog dhisad bay galeenoo rimaayada iyo toogta alaa ina alquwata aramyi bay ku camalfalayaan waacidu lahuma astadactu min quwa marka qaarna waa iska toog dhisanayeen wa minaa waxaa naga mida man dad baa naga mida huwa isaguba fii jasharihi mayraciisa ku jira oo mayracaya fardihii iyo gaadiidkii mayracaya jasharku waxaa weeyaan waa bahiimada iyo xoolaha iyo xayawaanka iyo dawaabta oo makaanu racyigii jooga halkaasuu jooga xoolihii buu mayracaya id nagoo saas ku kala qayb qaybtaa ku kala sugan id naadaa waxaa dhawaaqay munaadi rasuuliillaah rasuulka ilaahay munaadigiisii dhawaaqihiisii baa dhawaaqay bilaal iyo saxaabada qaar waa dhawaaq iyo dhihi jiray qayliya markii iclaam ayaa la bixinaya ogeysiis wuxuu ku dhawaaqay asalaata jaamicatan iyo asalaatu jaamica labadaba jaamicatun labadaba inaad rafciso iyo midka hore inaad labadaba aad asalaata jaamicatan tiraahdo labadaba ku bannaan tahay oo asalaata haddaad tiraahdo ficil baa usoo qadari uxduru salaata jaamicatan xaala kowniha jaamicatan xaala wey jaamicaduna haddii asalaatu jaamica tirahda waa iska caddahay mubtadaya khabar saasaa la fiican sideedaba wixii aan taqdiir u baahnayn ayaa ka fiican wixii taqdiir u baahan asalaatu jaamica faijtamacnaa ilaa rasuuliillah nabiga calayhi salaatu wasalaam baan iskugu imaanay oon ku soo aruuray dhawaaqa xagga nabigu ka yeeray calayhi salaam fa qaala nabigu wuxuu yidhi innahu shaanii lam yakun nabiyu nebi ma jirin qabliga iga horreeyey ilaa kaana xaqa waxaa xaq ahaa calayhi korkiisa xaq kuxaa ku ahaa oo korkiisa waajib ku ahaa nabi walba an yadulla inuu tuso ummatahu ummaddiisa calaa khayri maa khayrkiisa yaclamu uu ogyahay lahum ayaga uu u og yahay wixii khayr aho uu og yahay inuu khayr ogu jiro inuu u sheego u caddeeyaa waajib ku ahayd nabi walba oo wayudirahum oga digo shara maa shaykiisa sharta ee yaclamuhu uu ogyahay lahum ayaga inuu shar u yahay wixii khayr ahara inuu u sheego wixii shar ahara inuu oga digo ayaa nabi walba xaq oo ku ahaa waajib ku ahaa wa ina ummatakum haddii nabiyaasha ay xuquuqdaa ay saareen xaqii ambiyadaa saarreenu xaggee ku soo wareegtay culummadii bay ku soo wareegtay alculamaau warathatu alambiyaa waxaa xaq marka ku ah oo waajib ku ah ummadda wixii khayr ay ogyihiin ina u sheegaan wixii shar ay ogyihiin oga digaan taasaa waajib ku ah wa ina ummatakum ummaddiinnan haadihi eetana jucila waxaa la yeelay ummatu ijaaba weeyaan ummatunabiy calayhi salaam jucila caafiyatuhaa nabadgelyadeeda iyo salaamadeeda waxaa la yeelay fii awalihaa awalkeedii intii nabiga uu jooga calayhi salaam salaame iyo nabadgelya ku sugnaayeen caafiya iyo salaama fidiin baa laga hadlayaa dagaallaa socday xaalad adag baa jirtay culaysyo badan baa lagu hayey waxaa hadda lagama hadlaayo taa iyada waxaa weeyaan ama nasri ama janna ayay ahayd laakiin waxaa laga hadlayo waxaa weeyaan nabadgelyo diineed bay haysteen waxyigii baa degaayey oo cusbaa tarbiyada nabiga unbaa laga qaadanayay amarka nabiga calayhi salaatu wasalaam baa samcan wa daacan ahaa haddii uu nabiga dhintay abubakar xilligiisa sidii bay ku socotay cumar xilligiisa sidii ku socotay cumaan dilkii la dilay cumar baa horta u horreeyey waa kii la dilaye laakiin gaal baa dilay cumaan fitantii baa sii ballaaratay oo muslimiintii baa fitan iyo qalalaasi iyo fawdo keentay dhibka asaga ahaa ee bilowdaba ilaa yowmina hadaa lagu jiraa dhibaatadii baa socota intii hore nabadgelyaa lagu sugnaa wax firqa firqa la dhihi iyo kooxa kooxa iyo xisbi fulaan iyo hebel fulaan ma jirin hal wadaa la wada hayey ummatan waaxida baa la ahaa jucila caafiyatuha fii awaliha wa sayusiibu waxaa ku dhici doona aakhirahaa ummaddan aakhirkeeda balaa'un balaayo iyo imtixaan wa umuurun umuuraha ku dhici doona tunkiruunaha aad inkiri doontaan waxaan maana arki jirin uma socon doonta iyo dhibaato iyo balaayo socota mar walbaba watajii'u waxaa imaan doonta fitnatun fitno fa yuraqiqu bacduhaa barkeed wuxuu jilcinayaa bacda marka kaleu jilcinayaa yurafiqu iyo yuraqiqu iyo yudaqiqu yudafiqu intaba waa la xarakeeyaa wayurafiqu wuxuu rifqin oo dhimrin ood moodaa inuu dhaamo bacdaa barkeed bacda barka kale ama yuraqiqu wuxuu jilcinayaa bacdaa barkood yani bacdu alfitani alfitna aluula araq wa arfaq min alfitna athaaniya macnaha saas weyaan fitnaa imaanaysa dhibaataa imaani dhibaatada iyadaheedoo la yaaban yahay waa maxan laleeyahay way tegi tuti ka daran baa imaan markaasaa tii hore waxaa la dhihi war tii hore caano dhan bay ahaydba tii hore caana dhambeheed waba sahlanayd marka yuraqiqu bacduhaa bacdan waxaa weeyaan midba midda ka horaysay ka jilicsan tahay ta ka dambaysaa ka sii daran wa tajii'u lfitna fitna imaam buu nabigu yidhi fayaquulu lmu'minu mu'minkii baa wuxuu leeyahay haadihi muhlikatii fitna fidiin wey minta fitnaha midda diinta ugu xun walaa tajcal musiibatana fii diinina buu dhihi jir nabig alai salaam musiibada diinta iyo fitnada diinta ugu xun markay dhacdo wuxuu leeyahay ninkii mu'minka haadihi muhlikati tan waa halaagayey ti aan ku halaagsami lahaa wey tan waa taan ku halaagsami lahaa uma tankashif way faydmaysaa fitantii oo tegi jiu alfitnatu fitna kalaa imaan fayaquulu lmuuminu wuxuu leeya haadihi haadihi maya middan middan tan haddii hore ka daran faman axaba qofkii jecelaada oo jecel an yuzaxsaxa can innaar in naarta laga badbaadiyo laga fogeeyo wayudkhala aljanna jannadana la geliyo qofkii jecel faltaatii ha u timaado maniyatuhu geeridiisii walxaal huwa yu'minu uu rumaysan yahay bilaahi alla iyo walyowmi alaakhir maalinta aakhiro isagoo mu'mina oo alla iyo aakhiro rumaysan geerida ha u timaado qofkii raba naar in laga badbaadiyo jannana uu galo walyaatii ha oola imaado ila annaasi dadkan ha oola imaado ha kula dhaqmo alladii waxa uu yuxibu jecel yaha an yu'ta ilayh in loola imaado qaabka uu rabo in loola dhaqmana dadka ha oola dhaqmo xadiidka fiil cajiibka ah min jawaamici kelimii nabi sal l slam bay ka mid tahay wa min xusni bayaanihi caddayntii nabiga calayhi salaam iyo balaaqadiisii iyo jawaamiculkelimi hadalladiisii qiimaha badnaa ee murtidaha bay ka midtah haddaad rabto in naaraad ka badbaadda jannada gasho adoo mu'minoo alle iyo aakhiro rumaysan dhimo bini aadamkana waxaad kula dhaqantaa saad rabta saad jeceshaha in lagula dhaqmo sa adigaad jeceshaha in lagula dhaqmo laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi naftaada waxaad la jeceshaha walaalkaa la jeclow wey waxaad naftaada la necabtahayna walaalkaa la nac waman baayaca imaaman qofkii nin madaxa la mubaayacooda oo heshiis la galaa u yidhahda waan ku maqlaynaa adaan ku magacaabannay fa acdahu siiya safqata yadihi gacantiisa salaanteedii siiya safqada waa gacanta dee oo lasgeliyaa safqa la dhahaa beeca iyo baycada iyo safqata yadihi gacantiisa salligeedii geliya oo siiya oo yacni e-, yidhaahda macaa baan nahay wa hamarata qalbihi qalbigiisa midhaheedana siiyo oo qalbigeena ka taageera oo yidhahdo aan ku taageersannahay qalban wa qaaliban gacantanaan salligana geliya falyudicuu ninka ha adeeco ninka asaga ee uu yidhi caadaanahay ha adeeco in istidaaca hadduu karo inta uu kari karo cibaadado dhan baa istidaaca ku xidhan fain jaa aakharu mid kale hadduu yimaado yunaasicuu kula doodaaya oo ku haysta madaxnimadii fadribuu jara cunaqa alaakhari midkaa kale luqunta gooya buu nabiga calayh salaam yidhi hadduu joogi waayo oo hadal uu qancin waayo oo doodii iyo xiwaarkii uu ku qanacsami waayo oo ku hari waayo marka waxaa weeyaan intuuna shawko iyo ciidan xoog la samaysanin ayaa isagaa laga takhallusayaa si ummaddii ay halkaa madax u lahaato maamulkooduna uu halkaa waddo u socdo ayaguna isku raacsanaadaan <clears throat> khilaaf lama ogolo fadanawtu minhu <clears throat> <clears throat> ninkii markaa cabdiraxmaan bin cabdilkacba ahaa cabdirabbilkacba ahaa wuxuu leeyahay fadanawtu minhu cabdullaahi bnu camar bnu caas baan u dhowaaday xalqadiisii faqultu lahu waxaan ku yidhi anshudaka allah ilaahay baan kugu dhaariye aamta adiga miyaa samicta maqashay haadaa xadiidkan min rasuulillaahi rasuulka calayh salaam adaa toos ooga maqlay mise qof kale kuu sheegay fa ahwaa wuxuu foorariyo ishaaroo fiiqay ilaah uduuleeyey labadiisa dhagood buu gacmaha ku fiiqay wa qalbigiisana biyadayhi gacmihiisu ku fiiqay wa qaala wuxuu yidhi samicathu udunaaya labadeeda dhagood baa nabiga maqlaysay wawacaa waxaa xifdiyey qalbii qalbigayga markuu hadlaayay nabiga calayhi salaatu wasalaam taakiid la xifdiye wey waa waraan hubo nidna ii sheeg aanaan dhihin nabiga calai salam dhegahayga ka maqleen qalbigaygana sidii wuu xifdisan yahay faqultu lahu waxaan ku idhi buu yidhi asagii budaalax u qaatay wuxuu yidhi haada ibnu cammik warkaas sheega hadday run tahay oo nabiga ka maqashay haada ibnu cammika waa kan in adeerka mucaawiyatu ahaa mucaawiya ibn abi sufyaan yaamurunaa wuxuuna amrayaa an na'kula inaan cunno amwaalanaa xoolahanaga annaga baynanaa dhexdaarada bilbaaili baail inaan ku cunnuuna amrayaa wanaktula inaan dilluuna amrayaa anfusanaa naftaanada wallahu yaquul ilaahayna wuxuu leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu laa taakuluu amwaalakum xoolihiinna ha cunina biyaynakum dhexdiina bilbaatil si khaldaroo baatiloo xaaraana ku cunina ilaa an takuuna tijaaratan beecshira iyada waa la ogolyahay oo waddo xalaal ah can taraadin aad raadla iskaga tihiin minkum xaggiinna walaa taqtuluu anfusakum naftihiina sahdidina in allaha kaana wuxuu ahaaday bikum idinka raxiima mid ini naxariis badan naxariisteen aayaddaasna wuu ilahay guu yidhi mucaawiyan waaka waan aan adeerka xadiidkan maa u sheegti qaala fasakata saacatan saacad buu wuxuu u aamusnaaday cabdullaahi bnu camar uma qaala wuxuu yidhi adiichu adeec mucaawiyaha aad sheegi fii daacati illahi wixii ilaahay daacadiisaa ku adeec oo ilaahay uu ku adeeco wa acsihi caasi fii macsiyati illaah macsiyada ilahayna ku caasi wixii xaaraanaho macsiyaanah ku aqbalin ha ku raacin wixii daacaan ku raac warka wuxuu ka wadaa xilligii cali bin abi daalib iyo mucaawiya dagaalkii dhex maray oo qolo walbaba ijtihaad bay wateenoo masale iyo ijtihaad iyo sawaabkay isku arkaayeen cali baa baycada iska lahaa horreeye haddii oo ay ahayd inuu mucaawiyana aqbaloo raacooo hal wadda ay wada qaadaan mucaawiya galaan istaagay oo yidhi kula baycoo mahayo heshiiskii inuu galuu diiday oo madaxnimada u qira cali radia allaahu canhu wa ardaa isaguna wuxuu ku doodaayey taarigii iyo aarihii iyo dhiiggii cumaan binu cafaan raggii dilay yaa ciidankaada ku jira horta qisaastaa laga oofiyo kadib aan isku darsanno oon ku raacno arrintaasaa markaa isla fahmi waayey marka waa kan oo oh, cali buu diiday isagaa ka daba yimaada ka daba imaadee waase haddana ciidan buu samaystay xoolihii dowladda ay laheyd yuu ku masruufayaayo xoolihii wuxuu leeyahay naakula amwaalana baynana bilbaadil waa saas xoolahaas isaga ee uu bixinaayo xaqooma laho baadil baa lagu cunayaabuu ka wadaa wanaqtul anfusanaadana waa muslimiinta isdilaysa oo isdagaalaysay fitan bay ahayd dhacday aadna u xanuun badan nabigana uu ka warramay calayhi salaam inay dhici doonto saxaabaduuna ijtihaadaadkooda uu isgarab maray ayaguna qolo walbaba xaq raadis bay ahaayeen laakiin cali bin abi aalib xaqah ayuu asagaa maaragtay u dhowaa oo ay ku caddayd ijtihaadaadkiise laba ajir buu leeyahay kii asiibay kii gafale hal ajir buu leeyahay wallahu yakfiru ljamiic ridwaan calayhim jamiica intaas looma dhaafo qaala waxadaana abubakr bn abi shayba wbnu numayr waxabu saciid alashaju qaaluu xadaana wakiic xaw xadaana abu kurayb xadaana abu mucaawiya kilaahuma can acmash bihadi risala naxwa qaala waxadaanii muxamed bnu raafici naysaburi qaala xadaana abulmundir ismaaciil bnu cumar xadaana yunis bn abi isxaaq alhamadani qaala xadaana cabdullahi bn abi safarin can caamir shacbi ibnu sharaaxiil can cabdiraxmaan bn cabdirabi lkacbata asaa'idi assaa'idi iyo alcaa'idi labadaba waa la yidhaahda qaala wuxuu yihi ra'aytu jamaacatan ayaan arkay cinda alkacba fadakara naxwa xadiidi lacmash baabu lamri waxaa la isamrayaa bisabri in la sabro cinda dulmi lwullaad dadka madaxdaa dulmigooda markay dhacdo in layska sabro wa iyo markay wixii ay dadku wada lahaayeen ay gaar oola gooni noqdaan oo dad ku khasisaan in layska sabro oo adduunyo daraaddeed aan fitna iyo khilaaf loo dhalinin ah, masalo diineed baa meesha ku jirta oo u baahan qofka inuu dhowro ilaaliyo qaala xadaanaa moxamed bn muhanaa wa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar xadaanaa shacoob bnu xajaaj alwaasidi qaala samictu qataada yuxadidu can anas bni malikin can usayd bni xudayrin radia allahu canhu ana rajula min alansaar nin reer ansaareeda yaa khalaa wuxuu la shawray birasuulillaahi nabiga calayh salaam buu la shawray oo hadal hoos ugu dhigay faqaala ku yidhi shawrkii alaa tastacmilunii nabi allow maad shaqay siisid oo meel madaxa iga dhigtid kamaa istacmalta fulaanan hebelba saa shaqa u siisay faqaala nabigu wuxuu yidhi inakum satalqawna bacdii athara haddaad moodaysa inaan dad gaara wax ku khaas yeelaayo dad kalena u diidaayo sidaas loo kala leeyahay maamulka iyo shaqada wax ku qaybinaya aniga ee waxaad arki doontaan ficlan doorasho iyo qabyaalad qumam waad arki doontaan inakum satalqawna waad arki doontaan bacdii waxaad la kulmi doontaan atharatan qabyaalad iyo wax khaas in laga dhigo wax caam ahaa oo ummad wada lahayd wasbiruu sabra ansaaray gaar ahaan saxaabadoo dhan xataa talqownii cala alxawd ilaaad xawdka igala kulantaan ah, anigu cadaalad baan ku maamuliye dadka iga dambeeya waaba imaan doontaa in wax dadku ay leeyihiin midkii wax qabanaya intii e, e, e, laga tago kuwaan waxba qabanaynin muxaabaad iyo anaaniya iyo waa fulaan darteed loo maamulo bale calaamada qiyaamaha ay ka mid tahayba idaa usnida alamru ilaa kayri ahlihi faintadira isaaca markii madaxnimada iyo mas-uuliyaadka ee xelalka loo dhiibo dadaan ehel u ahayn oo muahal u ahayn oo munaasab u ahayn saacadda qiyaama ma dheeree sug buu nabiga calayhi salaam waxadaana yaxya bnu xabiib alxaariiiyu qaala xadaana khaalid cali bnu alxaarif qaala xadaana shucba bnu lxajaaj can qataada qaala samictu anasan yuxadidu can usayd bni xudeyr ana rajula min alansaar khalaa birasuuli illahi sala allah alay slam bimilihi waxadaanii cubaydullahi bnu mucaadi qaala xadaana abi mucaadi alcambari qaala xadaana shucba bihada alisnaad walam yaqul khalaa birasuuli illahi sala allah aleh wasalam baabun wuxuu ku saabsan yahay fii daacati اlumaraa in madaxda la adeeco wa in manacu lxuquuq xuquuqdiiba ha manciyaan ha diidaaneen xaqii aad ku laheedba aad kuu diidaanayn in la adeeco waa masaale xanuunkeeda leh oo khalaarhkeeda leh laakiin ay tahay qofka inuu kabado oo laqo maxaa yeelay sideedaba takaaliifta sharciga marka laga hadlaayo shaygan hadii lagu yidhahdo waa amar oo waa takliif mashaqadiisu wataa mashaqadaas ood qaadato dusha saarato yaa addoonnimo iyo hoggaansi la yidhaahdaa marka asaga oo xuquuqdaadii kaa manciyo kuu diiday haddana waxaa lagu leeyahay adeec waxaaday wax ka sokeeyana day maslaxadaa guud baa la fiirin mafsadadaas guudna waa la iska reebayaa in dhibaato ay dhacdo ummaddu amniga iyo nabadgelyadeeda ay khalkhal gasho tanaa laga baqaya oo la diidi asagana waa kugu sii caranaya oo haddii loo duceeyo axsanta la yidhaahdo warkiisa la adeeco layska maqlo yaaba kuu dhaanto inuu kuu godlado xadaanaa moxamed bn muhanna wa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar gundar qaala xadaana shucba can simaaq bni xarbi can calqaba bni waa'ilin alxadramiy can abiihi waa'il ibni xujrin weeyaane waa'il ibnu xujur alxadrami waa'il shaqiiq bnu salama qaala wuxuu yidhi maya waa'il bnu xujr qaala wuxuu yidhi sa'ala salamatu bnu yaziid aljucfi waa'il bnu xujr waa saxaabi sa'ala salamatu bnu yaziid aljucfi baa wuxuu weydiiyey rasuul allahi sala allah aleyh wasalam nabigu su'aal weydiiyey faqaala ku yidhi yaa nabiy allah ara'ayta waxaad ii sheegtaa in qaamad calaynaa umaraa hadday dad madax annaga nooa ay soo istaagaan oo yas'aluuna ayna weydiistaan xaqoom xuquuqdii nagu lahaayeen wayamnacuuna dhanka kalena ay noo diidaan xaqanaa xaqaannagii famaa tamuruuna maxaad amraysaa ayaguna waxay leeyihin warna taageera oo garab noo noqda bay leeyihiin mar walba xaqaan ku lahaydna way noo diidan yihiin bal ka warran fa acrada canhu waa ka jeesaday nabiga calayhi salaam uma sa'alahu haddana waa weydiiyey fa acrada canhu waa ka jeesaday uma sa'alahu fi aanihi mar saddexaad aw aaliati aw fi haalitha fajadabahu alashcad binu qays ninkii nabiga daba taagnaa ee nooga jawaab lahaa nabi allow ayagina waa kan xaqa annaga nama siinayaan annagana waxay leeyihin waxna taageera oo garabka noo noqdo xaqna siiya markaasuu ashcad binu qays baa soo jiiday ninkii warmaljoog ka joog nabiga wa qaala wuxuu yidhi wa qaala yaa iskale waa nabiga calayh salaam faqaala riwaaya soo socotaana caddayn marka uu saddex jeer intuu yidhi laga jiiday oo aamusnaa nabiga hadduu hadli ilaa nabiga iskama hadli jirin waxyiguu ku hadli jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyiga hadduu una markaa hayninna waa aamusi jiray wa qaala wuxuu yidhi ismacuu maqla wa atiicuu adeeca madaxdiinna warkoodana maqla fa inamaa calayhim korkooda waxaa ahaaday maa xumilu wixii lagu xumbaaray oo xiliya waajibaad ah wa calaykum korkiinnana waxaa ahaaday maa xumiltum wixii lagu xumbaaray oo daacaya iyo samciya maqal ah qolo walbaba waajib gaar uu leeyahay labada waajib liskuma barkin karo ku haddii la waayo ka kalena annaga waa la weyni ma aha adduunya raadis baa markaa noqonaysaa diin raadis ma tihid waxadaana abubakr bin abi shayba qaala xadaana shabaaba shabaaba binu sawaar qaala xadaana shucbata can simaak binu xarbi bihada lisnaadi milah wa qaal fajadabahu lashcad binu qays baa soo jiiday ninkii faqaala rasuulu llah waka markaasuu nabigu calayh salaam wuxuu yidhi ismacuu wa atiicuu maqla madaxdiinoo adeeca fa calayhim korkooda waxaa alay maa xumiluu wixii lagu ximbaaray oo xil ah mas-uuliyada hadday ka soo bixi waayaan meel waxaa jirta madaxnimo ayna jirin oo lagu kala bixi doono oo qiyaamo la yidhaahdo wa calaykum korkiina waxaa aaday maa xumiltum wixiina lagu xumbaaro marka in wax laisku dhiga ma ninkii ninkiiiyo naagtiisa ka soo qaad maalan in ninkii hadduuna saanti ku yar adkaado iyaduna ay tiraado xaqaygiiba aanan reebanaya sax maaha marka qof walbaba xaqiisi waa inuu ilaaliyo baabulamri waxaa laisku amrayaa biluzuumi iljamaaca jamaacada muslimiinta in la laazimo cinda duhuuri ilfitan fitantu markay badato oo daahirto oo bannaanka imaato shamaacada muslimiinta ku dhex jir fallaaga ha noqonin oo khaariji ah oo bannaanka taagan ha noqonine waxaad ku dhex jirtaa jamaacada muslimiinta wa taxdiiri ducaat waxaa dadka looga digayaa adducaad kuwa dadka oogu yeeraya ilal kufri gaalnimada kufri iyo fisqi iyo akhlaaq xumo kuwa dadka oogu yeeray wixii naar lagu geli lahaa kuwaana iskaka digtoonaada ah, ka digtoonaada qaala xadaanii moxamed binu lmuhanaa alcanazi qaala xadaana waliid bnu muslim alqurashi qaala xadaana cabdiraxmaan ibnu yaziid ibnu jaabir qaala xadaana muslim ibnu cubaydillaahi alxadrami annahu samica wuxuu maqlay abaa idriis alkhawlaani caa'idullah yaquul asagoo la samictu xudayfata ibnu lyamaan baan maqlay saaxibu siri rasuuliillah radia allaahu canhuma saxaabiyun ibnu saxaabi yaquulu wuxuu leeyahy xudayfe kaana naasu dadka waxay ahaan jireen yasaluuna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam waxay weydiin jireen can alkhayri khayrka khayrkay weydiin jireen wixii khayr ah umay su'aashooda su jireen weydiin jirin waxaas ka waran janna waxaa lagu galaa wa kuntu as'alu anna waxaan weydiin jiray can ishari sharta wixii shar ah ayaanna weydiin jiray oo waxaas isagaa ka warran haddaan imaado waxaad ka warran maxaan see ku badbaadnaa maxaa sharka u weydiinaya dadku khayr bay weydiiyaane makhaafata baqitaan aan ka baqaayo an yudrikanii inuu sharkaa isoo gaaraan ka baqaayaa oo khayr sidiisuba wax kuma yeelee shar utoo kale oo baa la yidhi sharta wixii aad kaga bixi laheed iyo qaabkaaad kaga badbaadi laheed yaa la rabaa inaad daliilkeeda iyo naskeeda haysato hadduu khilaaf imaado ama firqa firqa ay timaado ama fitan ay imaato qof walbaba qumanihiisa qoorta u gashado adigu marka inaad dabeelaha iska raaraacda ma fiicnee waxaa la rabaa inaad nusuusii dib ugu noqoto oo tirada nabiga wax walba waa ka sheekeeya see ku badbaadaynaa marka sharki baan weydiin jiray makhaafata an yudrikanii inuu isoo gaaro anoo ka baqaayo oo hadduu isoo gaaro saan kaga bixi faqultu waxaan ya rasuul allah inaa kunna fi jaahiliyatin jaahiliyaan ku sugnaan jiray wa sharin sharra waan ku sugnaan jiray iyo gaalnimo iyo dulumaad iyo mugdiyaal baan ku sugnaan jiray shar oo dhan nooc kastaba ahaatee caqiidada xaggeeda akhlaaqda xaggeeda mucaamalaadka dadka dhexdooda hadday noqoto intaba shar maliiqan oo madow ayaan ku jiri jiray fa ja'ana allah ilaahay baa wuxuu noo keenay bi hada alkhayr khayrkanuu noo keenay islaamkan iyo nuurkan iyo muxamadun nabiga calayhi salaam iyo qur-aankanuu ilaahayna siiyey mugdigii aan kaga baxnoon iftiin helay hal bacda hada alkhayr khayrkan aan hadda haysanay iyo dumaaniinadan iyo xasiloonidan sharun shar ma ka dambeeya qaala nabig wuxuu yidhi nacam haa shar baa ka dambeeya oo sidaan arrintu ma ahaanaysa fitan iyo dil iyo dhibaato iyo muslimiinta isjecleedoo seefta isku soo qaatay baa imaan doona faqultu waxaan hal bacda dalika shar shartaa isagaa min khayrin khayr ma ka dambeeyaa qaala nabig wuxuu yidhi nacam haa wa fiihi khayrkaa ka dambeeyase dakhanun baa ku sugan qiiq qiiq baa ku jira yani khayr khaalisa ma ahee khayr oo shara wato weeyaan waxaa isku dhex jira khayrkii iyo wax kale oo qarsoon oo xumaan ah ayaa isku dhex jira qultu waxaan wamaa dakhnuhu qiiqiisa muxuu ya ku dhex jira qaala nabigu wuxuu yidhi qoomun waa dad dad baa khayrkii qiiq ku dhex wada qoom weeyaan yastannuuna bikayri sunnati sunnadaydii iyo dariiqadayda dariiqaan ahayn la ordaaya oo khayrkii ummadda ay haysteen kuma ma dhexgelaayaan ayagu waddadii wadda aan ahayn bay qaadayaan wayahduuna bikayri hadyi hanuunkeyga waddo aan ahaynna dadka way ugu yeedhayaan way ku hanuuninayaan tacrifu minhum watunkir mar waad aqoonsan oo khayr iyo waxbaad ku maqli ood ka arki wa tunkir marra waad inkiriyo balaayo wataan faqultu waxaan hal bacda dalika alkhayr min shar khayrkaasi dakanka iyo qiiqa wataa min shar shar ma ka dambeeya qaala nacam haa ducaatun baa imaan doonta rag ducaada calaa abwaabi jahannama jahannama albaabaheeday taagan yihiin dadka ugu yeedhayaan diinka bixid iyo alla inkir iyo nabi caayid iyo diinkaleexasho iyo macsiyo iyo fisqi xumaan wixii naar ugu geli lahaa ayay dadka ugu yeelayaan waa balaayadan hadda lasoo soo daayay ee yaaxaysa didaysa wey ee ummaddu ay ku fasahaaday ducaatun calaa abwaabi jahannam jahannama albaabaheedaa lagugu yeelayaa marka qofkii isku taabtaa oo iskugu dhowaada markaaba wuxuu galayaa mugdi mugdi kaleu sii dhali mugdigii xumaanta xumaan bay sii wadaysaa jahannama albaabkeeday taagan yihiin man ajaabahum qofkii yeela ilayhaa dacwadoodaas jahanamo loogu yeeli qadafuuhu waxay ku tuurayaan qofkaasi fiiha jahanamay ku tuurayaan qofku yeelo oo raaco oo indhaha ku caddeeyo oo daba ordooda socdaa dee dhaqankoodii buu qaadanayaa akhlaaq xumadoodii buu qaadanayaa naartii bay marka ku tuurayaan faqultu waxaan yaa rasuul allah sinifhum sifhum lana noo tilmaan kuwana u darane albaabka jahanamo taagan ee wax noo qurxinaaya ee xumaanta noogu yeedhaaya ee dadka jahanamo ku shubaaya bal noo tilmaan qaala nabigu wuxuu yihi nacam haa oo qowmun waa dad min jildatina maqaarkeenna iyo jirkeennanay leeyihiin wayatakallamuuna bialsinatina carabkeennana way ku hadlayaan dad wax ma aha filgimna iyo geesa wata ma ahee waa dad innagoo kaleoo jirkeenna iyo jasadkeenna qaba xaggan kalena alsinadeenna iyo carabkeenna ay ku hadlayaan hebelkaa taqaani wey hebelkaa taqaani weyo waxaa rabaa inuu xarig intuu kuu qaado siduu kuu jiidaayo jahanamo kugu tuuro saa darteed waxaa la rabaa inaad acuudu billahi min shaytaan rajim tiraahdo diintaada ku soo laabato xaqaada kuu macaanaato xumaanta aadan xiisayninoo wax moodin waxaa xumaanta ah ee gaaladu ay ka dambayso inaad jeclaato ma bannaanaba maxaa yeeley ayaguba nanama rabaan khayr wanaagna nama rabaan nama jecla ha antum ulaa'i tuxibuunahum walaa yuxibuunakum way jeceshihiin idinkayagana inama jecla waa jeceshihiin idinkana inama jeclu ilahay ilahi subxana wa tacaala idinkii diintao dhan rumeeyey kutubtio dhan rumeeyey yaa daba hableynaya dadaan waxba ahayn fasaqa ah iyo dad soo dirsadeen oo ducaad ala abwaabi jahanama albaabka jahanamo taagan oo iyaga soo dirsadeen oy ka dambeeyaan waxaa laga yaaba asaga inuu si toosa ah kuu su-aali waayo gaalka gaalmadiisa cadda lakiin dad buu soo dirsanaya dad buu soo dirsanayaa shacabkii ku dhex jira madaxdii ka mid ah baarlamaanadii ku jira kuwa ayaga ahay marka yaa daba taagan yihiin oo afkaada kugula hadlaaya oo jidhkaadii wato oo ina hebela oo hadduu rabo tawxiidsani dadkaasay wataan saa darteed qultu yaa rasuul allah famaa taraa maxaad u aragtaa in adrakanii dalik hadduu waxaa isoo gaaro dadka noocaasa maxaad ifari oo seen oga baxsadaa qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam talzamu waxaad laazimi jamaacata almuslimiin muslimiinta jamaacadooda iyo wa imaamahum imaamkooda muslimiintu hadday imaam leeyihiin jamaacana leeyihin isku aruursan yihiin inta fallaagadaha raacine jamaacadooda ku dhex jir ku sabir ah, wanaaggaasi inta badan ee jamaacada muslimiinta khayr kama zuulee iskaga dhex jir buu nabiga calayhi salaatu wasalaam yidhi ah, wa imaamahum iyo madaxdooda ku dhex jir ee ha ka dhexbixin oo ha ka fallaagoobin faqultu waxaan idhi fain lam takun lahum jamaaca walaa imaam wax jamaaca iyo wax imaama hadduuna jiran firaq iyo kooxo hadday yihiin ka warran kooxo koox koox walbaba gaar u ordaysa wax madaxoo mideeyana jirin seen yeelaa qaalanabi wuxuu yidhi faictazil tilka alfiraqa kullaha ictazil ka fogow tilka alfiraqa kooxahaasi kullaha dhammaantoodba ka dhexbax kooxna ha ka darmanin xisbi gaara iyo gurub gaara iyo firqo gaara midnaba ha u nisba sheeganano ha raacin muslim iska ahow kitaabkaana ku dhowow ku dheganow huwa samaakum lmuslimiin ilaahay muslimiin buu nugu magacaabay xisbi fulaan baan ahay iyo xarakad fulaan baan ahay iyo firqa filaan iyo dariiqa filaan baan ahay weligaa ka xorow haddaad rabto inaad caafimaaddo haddii kale maalinba dhan baa lagaga yeedhayaa hadba koox hadba koox baad uga sii guuraysa waad rafaadaysaa marka kitaabka qur-aanka iyo sunnada calaa minhaaji nabiyi sala alla alay slm wadadii nabiga ku dheganow alixtisaabu bilkitaabi wasunna qur-aanka iyo sunnadoo lagu dhego calaa fahmi salafi saalix sidii saxaabada u fahmaynaya salafka taas unbaa lagu badbaadi karaa badbaado kale ma jirto faactazil tilka alfiraqa kullaha walow an tacudda walow an tacadda abaad qaniintiid oad ku dhegtid calaa asli shajaratin geed salkiisba aad qaniintide saadan dadka aadan u dhexgelinba xataa yudrikaka almowtu geeri say ilaa ay kaaga imaato wa anta adigoo calaa daalika sidaa ah geerida ilaa kaaga imaato baad dhimatide saasuu nabiga sala allah aleh wasalam yidhi qaala waxadaanii maxamed bnu sahl ibnu caskariyi tamimi xadaanaa yaxya bnu xasaan xaw xadaanaa cabdullahi bn cabdiraxmaan addaarami qaala ahbaranaa yaxyaa wa huwa ibnu xasaan qaala xadaanaa mucaawiya can ibnu salaam qaala xadaanaa zayd ibnu salaam can abi salaam alxabashi qaala wuxuu yidhi qaala xudayfa bnu lyamaan baa wuxuu yidhi qultu ya rasuul allah waxaan idhi rasuul allow inaa kunaa bisharin shar baan ku sugnaynay diin la'aane fajaaa allahu bikhayr khayr buu ilahay inoo keenaye fanaxnu fiihi waan ku sugannahay haddae fahal min waraa'i hada alkhayr khayrkaasi sharun shar ma ka dambeeya qaala nacam haa qultu hal waraa'a dalika shar khayrun khayr ma ka sii dambeeya qaala nacam haa qultu fahal waraa'a dalika alkhayri shar ma ka sii dambeeya qaala nacam qultu kayf muxuu yahay sharkaas u dambeeya lagu khatimay qaala yakuunu bacdii a'immatun a'imma iyo madax baa imaan doona laa yahtaduuna bihudaaya aan hanuunkayga dadka ku hagaynin balaayo iyo shar kale iyo waxaa la yidhi iyo cilmaaniye iyo diin la'aan bay dadka ku maamulayaan diintii iyo islaamkii intii ay ka yaqaaneen ay ama awood u lahaayeen xataa ku dhaqi mahayaan yakuunu bacdii a'immatun laa yahtaduuna bihudaaya hanuunkayga aan dadka ku hanuunayn ku hanuunsanayn walaa yastannuuna aan ka sunna dhiganaynin bisunnatii sunnadayda wasayaquumu waxaa dhex istaagi doona fiihim dhexdooda rijaalun rag quluubahum quluubtoodu ay tahay quluubu shayaaiin shayaadiin qalbigood leh fii juhmaani insin isi jasadkiisana leh dad xagga maaragtay qalbigana qalbi shaydaan leh muuqaalka iyo jirkana jirhkii bini aadam kale ayaa ka dhex socon doona oo ummadda fasaadinaya oo dhuminaya oo kaxeenaya oo didinaya magacii waa hebel waa inay hebel waa jirkii jirkiisa waa jirkii bini aadamkii waa dadkii la yaqaanay ee ina hebel ahaa laakiin quluubu shayaadiin waxa qalbigooda ku jira ee diin naceeba oo islaan naceeba waxay adduunka ugu necab yihiin tadbiiqu shareeca in shareeca lagu dabaqo la yidhahda kitaab allah laysku xukumi iyo sunna nabi aan qaadana in la yidhaahdo yay waxay maqlaan ugu necab yihiin ah. taasay ugu necab waxay ku siganayaan qofkaa inay indhaha ka dusiyaan oo dhanka kale saaraan oy cunaan bay ku siganayaan hadday maqlaan qur'aan ha laisku xukum diin ha laisku maxaa ka fiican maxaa ka mucaan allihii qur-aanka lahaa sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigiisa soo diray in wadadii uu nagu maamulo waddadiisa waddada ka fiican la heli lahaa maxay tahay ah. waddada ka fiican maxay tahay waddada ka wanaagsan afa xukma aljaahiliyati yabquun ma waddadii jaahiliyadii bay dadku raadinayaan waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu diinta waxaan ahayn qofkii raadiya qofkaasi wax laga aqbali mahayo marka in shareecadaa la qaato qofka tabardarri meelay dhigtaba caqiida wanaag ayaa loo baahan yahay haddii caqiidada qofka ay kharbaan tahay tabarra uunan haynin adoo waxbaba bedeli karin waxbana haynin qofka haddii caqiidadiisa ka hallowdo qalbi xumo ay ku jirto gaal jaceyl ay ku jirto diin nacaab ay ku jirto waxbana tabarru una haynin maxaad u malaynaysaa marka waa caa'il mustakbir wey qof xun oo inkaar ku dhacday buu noqonayaa qaala qultu waxaan idhi kayfa asnacu yaa rasuul allah rasuul allahu maxaan samaynaa marka in adragtu haddaan soo gaaro daalika dhibaatadaas dhibkaa haddaan soo gaaro waa dhib hadda aan jirin oo la haysanin saxaabiga waxaas mahay uu la yaaban yahay wuu la yaaban yahay innagana hadda wayna haysataa marka wuxuu yidhi haddaan soo gaaro maxaan sameeyaa qaala tasmac wa lilamiir ninka madaxda iska maqal oo adeex samaarti dhanka kale mar walba waxaa la ilaalini midnimada wain darabaka duriba dahruka dabarkaada ha la garaaco wawkida maaluka xoolahaada ha la qaato fasmac iska maqlo waa adeex inaad muranto oo qori qaadataa ka daran aa ka xun haddaad la boodo madfac baa kugu fadhiisanaya waad qaxaysa xadaanaa shaybaan bnu faruuqa qaala xadaanaa jariir yani ibnu xaazim qaala xadaanaa khaylaan bnu jariir can abi qays bnu ribaaxin can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu can inabiyi sala allah aleh wasalam anhu nabigu qaala wuxuu yidhi man kharaja min adaaca daacada ninkii ka baxa wa faaraqa aljamaca jamaacadana faaruqa famaata sidaa ku dhinta maata waa dhintay miitatan hay-a dhimasho jaahiliyatan jaahiliye ah ayuu ku dhintay qaab jaahil ninkii asaga oon maamul iyo madax ka hoos jirin dhintaa fawdadii jaahiliyada qofku dhintay buu noqonayaa jaahiliyada fawda aha wax xukumayaayna xukumo midna nina ma xukuma qof walba wuxuu rabu iska samayn jiray waman oo midka qawiga ah wuxuu cuni jiray ka daciifka ah daalimku madluumka wax ooga gargaari jiray ma leh waman qaatala taxta raayatin man qaatala qofkii dagaalama taxta raayatin calan hoostii cummiyatin indhala'aana calan iyo iclaan hadaf la'aana qofkii ku dhinta yaqdabu caroon licasabatin casaba darteed buu u cadhoon ree hebel iyo in hebel baa wax la yeelay oo yadcuu ilaa casaba casabau dadka ugu yeelaya qabyaaladoo ka kacay buu leeyahay oo yansuru casaba casabadiisu u gargaaraya ee qabaaladiisa keliya xaq ooba dagaalayo faqutila sidaa lagu dilaa faqatluhu dilidiisu qitlatun wahiya dilid jaahiliyatun ah waa dhimasho jaahiliyaa ayuu ku dhintay qofkaasaga taxta raayac imiya la yidhaahdaa qabyaalad buu ku dagaalamayaa calan islaam ama diineed ama mujtamac wax u taraayo ma ahee waa calan ummaddii uu ku kala geenayo ree hebel iyo ree hebel ah oo meelu ku dhammaan hadaf la'aan hadaf aan lahayn casabiyo umuu dagaalami dhib baa dhacay soo ma aha qof baa la dilay soo qofkii wax dilay la raasan maayo waxaa baba intii la dhaho yaa guryo meeshana la gubi oo masaakiin la barakicin oo haween la layni oo odayaal iska dili oo qof socdo allihi alla waxba ogeynaya la warjeefi casabiyada fiili halkii qof dhibaatada u geystay waxaa loo bedelay qabiil halkaasay wax maraysaa qabiil bay maraysaa dhaqan xun weeye dhaqanka asaga waa jaahiliya waa arrin aada iyo aad in looga dhiidiye ay tahay wayna dhacdaa mar walbaba arrintaa iyada hadda magaalada ka dhacdaa ah, meel baa lasku dagaali qof baa laba qof baa yaamur weligoodba laba qof qofka isdagaali jirta adduunka o dhanba in loo saaro dad abriye ah oo la yidhahdo reer hebel meeshaad ku aragtaan ama meeshaaad ku maqashaan ama meesha gurigooda ad ku aragtaan dab geliya ya maxa ka xun ma garanaysaan arrintaa iyada waa ka digay nabiga calayhi isalaatu wasalaam man qaatala taxta raayatin calan camiya calan indhala'aana ayuu ku dagaalamayaa oon hadaf lahayn oon diin ahayn yaqdabu waa cadhaysan yahay licasabatin buu u cadhaysan yahay casabo darteed iyo qabyaalad ow yadcuu waa ugu yeelay dadka ilaa casaba iska celiya oo yunsur waa gargaaraya casabatan faqutila saa lagu dila faqitlatun jaahiliya markii kaasaa lagu dilo hadhow qabrigiisaa layskuu tegiyo waa shahiid baa laleehay shahiid weeyaanoo addoon ninka xaqdaran baa dila laleehay ma ahe waa qitla jaahiliya isaga w wax diluu rabay waman kharaja calaa ummatii ummadayda qofkii ku baxa buu nabigu calayhi salaam yadribu asagoo garaacaya baraha kii baarigahaa ee musalligaha ee muslimkaha wafaajiraha iyo faajirka aan kala saaraynin walaa yataxaashaa aan ka xishoonaynin min mu'miniha mu'minkiina aan ka gaabsanaynin oon ka istaagaynin walaa yafi aan oofinaynin lidii cahdin kii cahdiga iyo ballanta u dhexaysa cahdow ballantiisii tuuraaya markii casiriya timaado falaysa minii igamid maaha buu nabigu yidhi walastu minhu annaka midmii isma sheeganno qofka noocaas oo kale ah ee wuxuu badbaadinba aan jirinba casamiye ay madax martay kaa asagaa mid maaha annaka mid mihi buu nabiga calayh isalaatu wasalaam qaala waxadaanii cubaydullaahi bnu cumar alqawaariiri qaala xadaanaa xamaad bnu zayd bnu dirham qaala xadaanaa ayuub can qaylaan bnu jariir can ziyaad bn rawaxi alqaysi can abi hurayrata dawsi qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam binaxwi xadiidi jariir wa qaala laa yataxaasha min muuminiha waxadaanii zuhayr bnu xarb xadaanaa cabdiraxmaan bnu mahdi xadaanaa mahdi bn maymuun can qaylaan bni jariir عن ziyaad بن rabaxin can abi hurayra qaal qaala rasuulu lahi sala allah aleh wasalam wuxuu yidhi man kharaja min adaaca daacada madaxda ninkii ka baxa wafaariqa aljamaca jamaacadoodana faaruqa uma maata saa ku dhintaa maata waa dhintay miitatan heya dhimasho masdaru heya la yidhaahdaa jaahiliyatan jaahiliye ah waman qutila qofkii lagu dilaa taxta raayatin calan oo cilmiyatan indhala-aan oo hadaf la-aana yaqdabu dagaalamaya lilcasaba casaba darteed wayuqaatilu lilcasaba u dagaalamaya falaysa ma ahaanay min ummatii ummaddayda ka mid ma aha waman kharaja ninkii baxaa min ummatii ummaddayda asagoo ka mida calaa ummatii ummadayduuna kusii socdaa ummaddii nabi maxamed buu ka mid yahay ummaddii nabi maxamedna waa kusii socdaa waa la dagaalamaya yadribu barahaa kii baarigaha waa dili wafaajiriha faajirkiina waa garaaci laa yataxaasha kama istaagayo kama xishoonayo kama tanaasuhayo can muuminiha min muuminiha muuminkeedii walaa yafi ma oofinayo bidii cahdiha kii cahdi iyo ballan iyo heshiis iyo wanaag iyo wada noolaasho ay ka dhexaysay ahdigiisii ma oofinayo waa tuuli falaysa minii igmid maaha buu nabiga calayh isalaatu wasalaam ummaddayda kuma jira kaas qaala waxadaanii muxamed ibnu muhana wibnu bashaar qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar xadaanaa shucba can khaylaan bnu jariir bi hada isnaad ama ibnu muhana falam yadkur nabiya ma wamr bn bashaar faqala fi riwaayati qala rasul lahi bu yii sal allah alay waslam binaxwi xadiidihi qala xadana xasan bn rabicin qala xadana xamaad bn zayd an jad an abi cumaan jacd bn dinaar iljacd ibnu dinaar can abi cumaan can abi raja alcudaaridi can ibni cabaasin radia allahu canhu yarwiihi isagoo warinaya xadiidka marfuucan qaala qaala rasuulu lahi sala allah alay waslam nabigu wuxuu yidhi man ra'aa ninkii arka min amiirihi amiirkiisa shayan wax ninka ku arka yakrahu uu nacaayo falyasbir haska sabro fainahu man faaraqa aljamaca ninkii jamaacada faaruqa shibran taako famaata saa ku dhintaa famiitatun jaahiliya waa geeri jaahiliya dhibanaya fawdo oon wax nidaama ah lahayn xadana shaybaan bn faruqa qaala xadana cabdlwaari bn cabdisamad qaala cabdlwaari xadana aljacad ibnu diinaar xadana abu raja alcudaaridi cimraan bn milxaan can ibni cabaasin radi allahu canhuma can rasuuli illahi sala allah aleyh wasalam qaal man kariha ninkii naca min amiirihi shay-a madaxdiisiibuu waxbuu ku kohday uuna rabin buu ku arkay falyasbir calayha iskaga sabro fainahu laysa axadun qof ma jira min annaasi oo kharaja baxaya min asuldaani madaxda khilaaf baxayo oo mucaaradayo ka horbaanayo ka baxayo shibran taako famaata calayhi sidaa ku dhintay wax yar weeye xataa khilaaf yarama ogol ilaa maata waa dhimanaya maytatan jaahiliya qala xadaana huraym bn cabdilacla qala xadaana muctamir bnu sulayman qala samictu abi sulayman bnu darkhaan yuxaditu can abi majlis laaxiq bni xumaydin can jundub bn cabdillahi albajali qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam man qutila qofkii la dila taxta raayatin cimiyatin lagu dila yadcuu casabiyatan uu yeelaya dadka oo yansuru gargaara dhalbaaya oo gargaarsanaya casabiyatan casabiyatan muu ku gargaarsanaya faqaytlahu dilkiisu jaahiliyatun wey xadaanaa cabaydullahi bnu mucaad alcambari xadaanaa abi xadaanaa caasim muxamed bnu zayd can zayd bni muxamedin can naaficin qaal jaa cabdullahi bnu cumar baa yimid ilaa cabdillahi bni muiic cabdullaahi bnu cumar baa wuxuu u yimid cabdullaahi bnu muiic waa laba saxaabi xiina kaana min amri xara xilligii arrimihii xarro ay jirtay xaradu waa dagaal dhacay xilligii saxaabada iyo taabiciintuba ay joogeen dhacay sanad soddon iyo hijrada meelixdan meelahaasi ahayd ma malaynayaa dagaal dhacay buu ahaa yaziid binu mucaawiya ayay xilligiisi weeyaanu dagaal soo qaaday inay la mubaayacoodaan markay diideen aad dhibaato iyo burbur badan iyo fawdo badan baa ka dhacday madiina munawara aad baa dadkii wax loo gaadhsiiyey xilligaasu cabdulahi bin cumar wuxuu u yimid cabdullahi bn mudiic maa kaana markii xiina kaana min amri lxara markuu ahaa maa kaana wixii ahaa zamana yaziid binu mucaawiya faqaala idruxuu faqaala wuxuu yidhi cabdullaahi bin mudiici loo yimidoo lasoo booqday yaa wuxuu yidhi iطraxuu lii abi cabdiraxmaan cabdullahi binu cumar baa abi cabdiraxmaan layidhaahdaa u tuura wisaaratan barkin soo dhowow barkinta qaado faqaala wuxuu yidhi cabdullahi binu cumar inii lam aatika kuuma imaanin liajlisa inaan fadhiisto aataytuka waxaan kuugu imaaday liyuxadiثaka inaan kuu sheego xadiiثan xadiiث samictu rasuul allah nabiga aan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam yaquulu asagoo leh samictu waan maqlay rasuul allah nabiga calayhi salaam yaquulu leh man khalaca yadda ninkii ka siibta gacan min daacati daaca ah daaca iyo heshiis iyo ballan iyo adeecid madaxdu u adeecsanaa ninkii gacanta kala baxa laqiyallahi ilaahay wuu la kulmay yowma alqiyaama laa xujata lahu asagoon xujo lahayn ilaah wuu nagu xumaaday iyo ilaahw si xun buu noo maamulay xataa xujo kuu noqon mayso inaad adiga taada ilaaliso xaqaadii ka soo baxdaa la rabay qofka asagoo laa xujata low aan lahayn buu ilaahay la kulmi waman maata qofkii dhintaa walaysa fii cunuqihi bayca asagoo luquntiisa ayna ku jirin wax baycaa wax madaxa oo uu ku xidhan yahay oo ka dambeeyo oo racyo uu yahay isagoon jirin qofkii dhinta maata wuu dhimanayaa miitatan dhimasho jaahiliya loo nisbeeyey heyaa xun buu ku dhintay qaab xun xadaanaa ibnu numayr qala xadana yaxya bn cabdillahi bn bukayr qala xadana leyd can cubaydillahi bn abi jacfar can bukayr bn cabdillahi bn ashaj can naafic mawla bni cumar can ibni cumara anahu ataa ibnu madiic baa u yimid ibni cumar fadakara can nabi sal sl naxwah qala xadana camr bnu aliy allas camr bn caliy qala xadana ibnu mahdiy cabdiraxman bnu mahdi qala xadana moxamed bn camr bn jablah bn abi rawaad xadana bishir bn cumara qala jamiica xadana hishaam bnu sacdin can zayd bn aslam alcadow can abi zayd bn aslam alcadawi can ibni cumara can الnabiyi salى اllahu alayh wali waslm bimacna xadiidi naafic can ibni cumar baabun xukma man faraqa almuslimiina wahuwa mujtamicun man faraqa qofkii kala geeya amra almuslimiina muslimiinta arrimahoodii wa huwa amarkii muslimiintuna mujtamicun ay midaysan tahay ummaddii oo midaysan ninkii muran iyo khilaaf dhex geliya qofkaasaa laga hadlaya xadaana abubakr bn naafic wa moxamed bn bashaar qaala ibnu naafic xadaana gundar maxamed waqaala ibnu bashaar xadaana maxamed bnu jacfar waa gundar kawn qaala xadaana shucba can ziyaad bn ciraaqa qaala samictu waxaan maqlay carfaja qaala isagoo yidhi samictu rasuula allah nabiga calayhi salaam baan maqlay oo yaquulu leh inahu satakunu hanaatun wahanaatun waxaa imaan doontaa hanaatun fitan iyo wahanaatun fitan fitnooyin baa imaan doonaa faman araada qofkii doonay an yufariqa doona an yufariqa inuu kala geeyo amra hadi lumma ummaddan umuurteedii qofkii damca inuu kala geeyo oo khilaaf dhexgeliya dadkii midaysnaayo walaalaha wahiya umuurtuna jamiicun ay aruursan tahay oo hal meel dadku ay ku socdaan fadribuuhu kaas fadqalada wada bisayfi seed ku dhuftoo ku garaaca kaa'inan man kaana qofkuu raba ha ahaadee qofkuu rababa ha ahaadee qofkii khilaafkeena iska qabta weeye waxaddaana axmed bnu khiraash qaala xaddaana xabbaan ibnu hilaal qaal xadaana abu cawaan alwadaax xaw xadaana alqaasim bnu zakariya xadaana cubaydullah bnu muusa can shaybaanin xaw xadaana isxaaq bn ibrahim akhbarana muscab bn muqdaam alqafcami qaala xadaana israa'iil bnu yunis xaw xadaana xajaaj bnu maxamed xadaana caarim bnu lfadl abu nucmaan xadaana xamaad bnu zaydin qaal xadaana cabdullah bn mukhtaar warajulun samaah nin uu magacaabay kulluhum dhammaantood can ziyaad bn cilaaqa can farjata ay ka wariyeen can inabi sal slam bimidli hayra ana fi xadiidihim jamiican faqtuluuhu qaala wxadaanii cuثmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa yunas bn abi yacfuurin can abiihi can carfaja qaal samictu rasuula allah nabig alay slam an maqlo yaquul man ataakum ninkii idiin yimaada wa amrukum jamiic calaa rajulin aan hallin ku midaysan idin waaxidin yuriidu dooni ninkaasi socda an yashuqa inuu kala jeexo casaakum ushiinni ushiinni hal ul baad heedeen oo hal layn baad heedeen inuuna kala jeexuu rabaa oo yufariqa jamaacatakum jamaacadiin inuu kala geeyuu rabaa faqtuluhu qofkaa dila baabun wuxuu ku saabsan yahay idaabuuya cala khaliifatayn laba khaliif laba madax haddii lala mamaagacoodo oo mid heshiis lala galay oo madax ku kalena haddana heshiis lala galay looma bahna waxadadana wahab binu baqiyat alwaasidi qaala xadadana khaalid bin cabdillahi daxaan can iljurayriyi saciid binu iyaas can abi nadrat almundir bni malik can abi saciidin alkhudri sacad binu malik qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waaalih wasalam nabigu wuxuu yidhi idaa buuyica likhaliifatayn laba madax oo khaliifa haddii lala maagacooda faqtulu alaakhara minhuma ka dambe dila midka hore uun iskugu tagaa midka dambe ee socday raba ummaddu inuu kala gooyo iska qabto wey haddii uu hadal iyo wadahadal iyo maqli waayo naseexo wey marka la dilayo marka horeba lagu bilaabi maayo baabu wujuubi inkaari cala alumaraa madaxda in la inkiro waajib fii maa yukhaalifu sharca wixii sharciga khilaafsan ayaga hala adeecaa lagu soo hayay oo markooda hala maqlo yaan la khilaafin soo ma ahaa in la inkirona waa kan haddii khilaafaha sharciga wa tarki qitaalihim in lala dagaalase waa laga tegiyo lama ogolo maa salluu intay tukanayaan wanaxwi daalik intay tukanayaan oo muslimiin yihiin lalama dagaalayo qaala xaddaana hadaam bnu khaalid alasdi qaala xaddaana hamaam binu yaxya qaala xaddaana qataada can xasan bisri can labat bn mixsan can ummi salamata ana rasuula allahi sala alla alay slam qaal satakunu umara'u madax baa imaan doonta fatacrifuuna waad aqoonsanaysaan wa tunkiruuna waad inkiraysaan mar waaqi waa kula tukanaya oo muslim wey oo muslimiinta uu ka mid yahay marra waad inkiri oo wax mukhaalafa oo sharciga khilaafsan buu faraha kula jiraa faman carafa qofkii aqoonsada waxa khaladahe uu galaya oo intuu aqoonsado deena diidaa beri a waa beri noqday waman ankara qofkii inkira oo qalbiga ka kohdana sanadan waa nabad galay walaakiin man radiya qofkii ku raadi noqda oo wax allaala wuxuu yidhaahdaba idaa qaalat xadaamin fasadiquuha yidhaahda wax allaala wuxuu yidhahdaba sadaqta iska yidhahda oo iska nacamnacamta ku haya man radiya wa taabaca ku raaca fa calayhi id dembi baa korkiisa awey qaaluu waxay dhaheen afalaa nuqaatilhum kolba haddiiba munkar la imaadeen maaman la dagaalanno oon ka zuulinno kursiga ka qaadno qaala nabig wuxuu yihi laa maya maa salluu intay tukanayaan soo ma dhinacaana fowdada la ilaalinaya fowdada meeqa dowlad baa ku baaba'ay mujtamacaad idil ayaa waxay iska sabri lahaayeen oo masaalix badan iyo wanaag badan oy haysteen oo hadday iska haystaan ay ku noolaan lahaayeen oo rugmahooda diineed iyo dhaqankooda waxooda iska haysan lahaayeen yay ka daroo dal ay sameeyeen intay de waxbaan bedelaynaa yaa burbur dhacay duwal islaami ah oo kumanaan sano dhisnaa magaalooyin dhisnaa maanta dhulka la dhigay dhulka la dhigay awa dimishqi caasima bani umaya awe suuriya awe fawdadii dhacday iyo mudaaharaadkii iyo buuqii yaa jaa'irkii madaxda ahaabaa cagta dhiga asagana uma turin haddii la iska badayn lahaa jaamacaad baa la haystay masaajid baa la haystay cibaadadii khayr badan baa la haystay waka ama dhaafaabay lahaayeen mujrim oo dhan badana garab istaagan qaala xadaanii abu qasaan almismiciyu malik bn mundir wamaxamed bn bashaar min dar jamiican can mucaad walafdu libi qasaan xadaana mucaad wahu bnu hishaam adistiwaay qaala xadaana abi can qataada xadaana alxasan albasri can daba bni muxsin alcanazi can umi salamata zawji nabiyi sala allah aleyh wasalam can inabiyi sala allah aleh wasalam anuu nabigu qaala wuxuu yidhi inahu yustacmalu calaykum umaraa madax baa inii samayn doonaa oo madax inii noqon doonta oo inugu shaqaalayn doona fatacrifuuna waad aqoonsanaysaan mar wa tunkiruuna marna waad inkiraysaan faman kariha ninkii kohda faqad beriha waa beri noqday waman ankara qofkii inkirana faqad salima waa nabad galay walaakiin qaarkood waxay leeyihin waa qalbiba xadiid ku sugan xadiidka maqluub wey man ankarada horaysa carabka qofkii ku inkira faqad salima waa nabad galay waman kariha qofkii qalbiga ka kohda faqad beriha waa badbaaday isagana waa beri noqday walaakiin man radiya wa midka xun waa midkan ninkii madaxda xumaanteeda iskaga raaco oo aanan inkiraynin kana fogaanaynin qalbigana aan ka inkiraynin afkana aan ka khilaafaynin war waxaan naga daabaan dhehi karin kaas radiya wa taabaca iska raalligahe eh, iska daba socda keliya waa hebel iyo waa inay hebel iyo waa madaxdaanadii waxbaan ku heli keliya iska daba socda taasaa la diidan yahay qaaluu yaa rasuul allah alaa nuqaatiluhum maan la dagaalano qaala laa maa salluu soo ma tukadaan haa waxbaan la dagaalamina ay man kariha biqalbihi wa ankara biqalbihi qofka qalbiga ka kohda wa ankara biqalbihi qalbiga ka inkira waxaa ka fiican in la yihahdo ankara bilisaanihi wa kariha biqalbihi xadiid kala caddaynaya ah, ankara bilisaanihi wa biqalbihi saasay kala yihiin ayib qaala waxadaanaa arabiic alcataki sulaymaan alcataki sulaymaan ibnu daawuud qaala xadaanaa xamaad yani ibnu zayd xadaana almucalla bnu ziyaadin wa hishaamin adistiwaayi can xasan can labat bni can ummi salm qaalad waxay tiri ummi salma radi allahu canha qaala rasuulu llahi sala alla ly slam binaxwi dalika hayr anahu qaal faman ankara faqad bari'a waman ankara waman kariha faqad salim xaddaana xasan bn rabiic albijali qaala xadaana ibn mubaarak cabdullahi can hishaam bn siwaaya can xasan can dabr bn muxsan can ummi salma qaalat qaala rasuulu llahi sala allah alay slam fadakara mithla ilaa qowlah walakin man radiya wa taabaca intaa muuna sheegin lam yadkur ma sheegin hu baabu khiyaaru ala'ima wa shiraarihim aimada madaxda dadka maamusha kuwa ugu khayr badan ayaa la sheegayaa wa shiraarihim madaxda dadka maamusha kuwa ugu shar badanna waa la sheegayaa tilmaamahoodii xadaana isxaaq bn ibraahim alxandali ahbarana ciise bnu yuunus xadaana awsaaci cabdiraxmaan bnu camr alawsaaci can yaziida ibnu yaziid bnu jaabir can rusayq bnu xayaan can muslim bnu qarada can cawf bnu malikin can rasuuli illaahi sala allah aleyh wasalam qaala nabig wuxuu yidhi khiyaaru a'imatikum madaxdiina kuwa ugu ikhyaarsan alladiina waa kuwa tuxibuunahum aad jeceshihiin wayuxibuunakum idinkana ina jecel wayusalluuna calaykum ayaga idinka idin ducaynaya wa tusalluuna calayhim ayagana ad u ducaynaysaan wakaas dadka isjecel shacab hadday madaxdooda jecel yihiin waxay tusaysaa ninkaa madaxda inuu khiyaar yahay cadaalad iyo turid iyo raxmad iyo ka warhayn ayuu mar walba u taagan yahay ah dantiisuu ma fujisanaye ummaddii buu la socdaa duruuftoodii iyo dhibaatadoodii ayuu warba warba u taagan yahay oo ka murgaayaa marka waa jecel yahay macnaha waa u ducaynayaa ducana waa ku kaabayaa ayaguna way jecel yihiin wayna u ducaynayaan salaadda maanta waa ducadii wa shiraaru aybatikum madaxdiina kuwa ugu shar badan aladiina waa kuwa aad tubqiduunahum aad u cadhoonaysaan wayubqiduunakum inii cadhoonaya wa talcanuunahum aad habaaraysaan wayalcanuunakum ina habaari canada maanta waa ducaao calayhi baa loo jeedaa qiila waxaa la yaa rasuul allah afalaa nunaabiduhum bisayfi kuwan aan habaaraynayna jecleen maan seefta ku tuurno ku ganno oon la dagaalanno faqaala laa maa aqaamuu fiikum asalaa intay dhexdiina salaadda tukanayaan waidaa ra'aytum haddaad aragtaan min wulaatikum madaxdiina shay-an wax takrahuuna aad nacaysaan fakrahuu camalahu camalkiisa ka hoda oo naca walaa tanzicuu yaddan gacanha siibina min daacatin ogolaashiya daaca ah gacanta ha kala bixina inaad maqashaan oo adeecdaan oo hafallaagoobine wuxuu laakiin sameeyo khaldan diidoo inkira oo waa khaldan tahay ku dhaha xadaana daawuud bnu ruushay xadaana weliid yani ibnu muslim xadaana cabdiraxmaan bnu yaziid bnu jaabir ahbarani mawlaa bani fasaara wahuwa ruseeq ibnu xayaan waaye annahu samica muslim bnu qaraba ayuu maqlay ibn cawf ibnu maalik alashjaci yaquul isagoo le samictu cawf ibnu maalik alashjaci baan maqlay yaquul samictu rasuula allahi sala allah alay wasalam yaquul khiyaaru a'immatikum madaxdiina kuwa ugu khiyaarsan aladiina waa kuwa aad jeceshiina oo yuxibuunakum ina jecel watusalluuna ay u ducaynaysaan calayhim korkooda wayusalluuna calaykum iniin duceen wa shiraaru a'immatikum a'immadiina kuwa ugu xun ugu shar madaxdiina aladiina waa kuwa aad u carootaana wayamquduunakum iniin caraysan watalcanuuhum aad lacantaana wayalcanuunakum ina laacanada qaaluu waxay dhaheen qulnaa yaa rasuul allah afalaa nunaabiduhum cinda dalik halkaa markay arrintu gaadho cadho iyo ishabaar maaman ku tuuro daacadoodii aan u diidno oo seef iyo inkir iyo khilaaf aan kala hortagno qaala laa maya maa aqaamuu fiikum salaa salaadda fiili ahamiyada ay leedahay badbaadada salaadda sida loogu badbaada fiili in la mhysnaado ah shacabkii dhannaa madaxda waxaa u reebaya inay salaadda tukadaan ninka madaxda ah inaan lagu kicin oo buuq lagu samaynin wuxuu ku badbaadi inuu musalli yahay oo tukanayo islaamka lagu dhexarko asagoo tukanayo oo musalli ah oo xilliga salaadda wax walba joojiya oo musalli oo salaadaha muslimiinta ka qayb qaata waxay u taraysaa oo badbaadinaysaa in ummaddu ay khilaaf ayna kala hortegin oo arrimihiisa ayna burburinin maa aqaamuu fiikum asalaad alaa man waliya calayhi waali ninkii nin madax uu u noqdo fara'ahu arka madaxdii oo yaatii shayan wax la imaan min macsiyati illahi ilaahay macsiyadiisa falyakrahu ha naco maa yatii wuxuu la imaanay min macsiyat illah xumaanta uu la imaanayo walaa yalzicanna yuunasa ka bixin yaddan gacan yuuna siibin min daacatin daaco aho hadda ka hor uu ka maqli jiray yuuna kuma jiro qaala ibnu jaabir wuxuu yihi faqultu waxaana yacni liruseef xiina xadaanii bihada alxadii allahu e, bi alxadiid yaa waxaan idhi buu yidhi allaahi ilaahay baan kugu dhaareeya yaa abaalmiqdaab ma ilaahay baa kugu og laxadaaka bi in xadiidkan ow samicta haada aad ka maqashay min muslim binu qarada oo yaquulu lasamictu cawfun baa maqlay alashjaci yaquulu asagoo lasamictu rasuula allah baa maqlay calayhi salaam qaala fajaaa ala xadiidka masaasaad ku maqashay markaasuu fajaaa ninkii ahaa rusayq haddii la dhaariyey oo la yidhi ma ka maqashay muslim binu qarada isagoo ka maqlay cawf isagoo ka maqlay nabiga jathaa jilbuhu ku fadhiistay jatha waa aruntay calaa rubbatayhi lowyihiisu ayuu arrunta oo ku fadhiistay wastaqbala alqibla intuu qiblada u jeedsaday yuu faqaala wuxuu yidhi ii nacam wallaahi baan ku dhaartay alladii allihii laa ilaaha ilaa huu macbuud xaqa hor asaga ahanuusan jirin la samictuhu waan maqlay min muslimiin qaraabatan ka maqlay yaquulu asagoo la samictu cawf binu maalik baan maqlo yaquulu la samictu rasuula allahi sala allah aleh wasalam wixii xumaanaan lagu inkiro yaanan la khilaafinna qala wxadaana isxaaq bnu musa alansaariyu xadaana waliid bn muslim xadaana ibnu jaabirin bihada isnaad waqaala rusayqu mawla bani fazara qaala muslim imaamu muslim wuxuu yidhi wa rawaahu mucaawiyatu bnu saalix baa wariyey can rabiicata bn yaziid buu ka wariyey can muslim ibnu qarada can cawf bni maalik can nabi sal slam bimili dariiqaana waa jiraa ayuu ku leeyahy macnaha waa dariiq kala wari wallah aclam bilahi towfiiq sala allah wasalam ala